bineeyey calaa dami dame lagu bineeyey wamahaltuhu mabnigaas waa mihaaliyey biqablu iyo wabacdu ayaan ku mihaaliyey wa ashartu waa ishaaray ilaa ana lahumaa qablu iyo bacdu inay u sugnaadeen arbaca xaalaatin afar xaalo walamaa faraqtu markaan faaruq noqday uu yidhi oon ka soo jeestoon dhammeeyey min dikri lmabniyi kii la bineeyey la sheegidiisa cala alfatxi fatxa lagu bineeyey dakartulmabniya kii la bineeyey ayaan sheegay calaa dami dame lagu bineeyey wamahaltuhu waan miisaaliyey mabniga dame lagu bineeyey biqablu iyo wabacdi ayaan ku miisaaliyey waashartu waan ishaaray ana lahumaa qablu iyo bacdu arbaca xaalaatin afar xaala inay u sugnaadeen waa ishaaray ma uusan cadayn oo wuxuu yidhi wa ka qablu wabacdu bacdu fii luzuumi dami idaa xudifa almudaafu ilayhi wa nuwiya macnaahu uu yidhi markaasaa waxaa la fahmay manduuq hal miduu ku dhawaa asagu oo manduuq ah idaa xudifa almudaafu ilayhi wa nuwiya macnaahu marka idaa xudifa haddii la yidhi idaa lam yuxdaf aa la fahma oo mafhuum mukhaalafadii ah idaa lam yuxdaf aa la fahma wa nuwiya macnaahu hadduu la yidhina laba mafhuum mukhaalafa la fahma oo mar waxaa la fahmahaa wanuwiya lafduhu marna waxaa la fahmahaa walam yunwa shay-un marka saddex mafhuum lmukhaalafo waa markuu yidhi idaa xudifa almudaafu ilayhi xudifa hadii la yidhi xaa la fahmaa mukhaalafada idaa lam yuxdaf da waxbaba la xadfin oo mudaafu ilayhiba toos loo sheego ko waa hal xaalo idaa xudifa almudaafu ilayhi wanuwiya macnaahu hadduu yidhi maxaa la fahmaa waxaa la fahmaa idaa lam yunwa shay-un ko idaa nuwiya lafdigu labo labadaas halkaasna laga fahma marka sadexaa mafhuumu mukhaalafa lagu fahmaa sadex lagu fahmaa taasoo kaleetana usuulay ku xihantao qofkan usuulka u baxsanayn naxwahaan uma fahmi maxaayl mafhuumu mukhaalafadu baab naxwe maaha baab naxwe maaha marka laakiin isaga abwaabtiia iskugu furan oo u wada baxsan markaasuu kuleeyahay mid afar xaalo inay leedahaan ishaare qaabka u ishaarana waa saas waa saddex mafhuum mukhaalafahu ishaara waa saas culamada gobol nuxaada waxa weya gobola waxay yihahdeen saddexa manduuqa hal midaa mafhuuma laakiin saas ma ahane waa masalada masale usuuliyaho baabkiiyan isku baabahay markaas aysan ufahmayn baabkeedi hmm. oo waxay yihahdeen idaa xudifa haddii la yidhi waxa weeyaan waxaa uu ku dhawaaqay idaa xudifa almudaafir wanuwiya macnaahu idaa lam yunwa shay nuwiya lafduhu labadaasba waa la fahmay waa lagu dhawaaqay yidhahdeen dhawaaqay ka mid yihi dhawaaqna maaha ilaan lagu dhawaq inaan lagu dhawaaq waa caddahay waxa lagu dhawaaqay waxay tahay idaa xudifa almudaafu ilayhi waa nuwiya macnaha hal kamid ah lagu dhawaaqay taas kaliyaha mamduuq ka ah saddexda kale waa wada mafhuum marka waa shartu waan ishaaray ilaa ana lahumaa qablu iyo bacdu inay usugnaadeen arbaca xaalaatin xaalooyin afara inay usugnaadeen aan ishaaray oo waxa weeyaan midna wuu manduuquu sheegay saddexna mafhuumaa loo fahmay mafhuum mukhaalafa ah weliba ixdaahaa damiir kalkaad u celin arbaca u celi xaalaad u celi labadaba bannaa ixdaahaa ixda alxaalaati xaalooyinkii midde an yakuuna wa inay qabl iyo bacdu ahaada mudaafooyni laba la idaafeeyey fa yucrabaani markaas waa la exraabaa nasban mansuubayni xaal ay laba la kordhigayaa la exraaba calaa darfiyati darafnimo lagu kordhigay ow khaban marfuudayni xaala ayih laba hoos laba hoos laba la hoos dhigay alexraabaa bimin min lagu hoos dhigay hmm. asmaada waxaa ku jirta asmaa idaafada laasimta kuwaas idaafada laazime qaaraa la gooyaa markaasaa la nigeystaa ah, rumaysha ina maalik uu yidhaahdo wa bacdu alasmaa'i yudaafu abada wa bacdu da qad ya'ti lafdan mufrada asmaada gobol a idaafada iska laazimaan markaasuu yihi wa bacdu daa a kuwaas idaafada laazima gobol kamida qad yati lafdan eh, lafdan mufrada wa bacdu daa qad yati lafdan mufrada waxaa dhici karta kuwa idaafada laazima inuu yimaado xagga lafdiyahan isagoo mufrada mutafriir ka go-anya waa dhacdaa kuleey waa dhacdaa marka kuwaana kamida kuwaa ayaa kamida marka xaalada ugu horeyda afarta xaalo afarta xaalo waa afartan hore usoo sheegnay haddii la idaafeeyo mudaafileygii la sheego waa mucrab darafnimaa lagu nasbin ama midaa lagu jira haddii mudaafilooyiga la jiro oon waxba la niyeysan waa mucrab darafnimaa lagu nasbin ama midaa lagu jiraa haddii mudaafilooyiga la xadfo lafdigiisa la niyeysto waa mucrab darafnimaa lagu nasbin ama midaa lagu jiraa saddexdaas waa mucrab halkii manduuqa aheeda matniga uu ku nudqiyey oo uu ku dhawaaqay taasaa mabniya idaa xudifa almudaafu ilayhi wa nuwiya macnaa haddii mudaafu ilayga inta la gooyo taqyiidka oo mudaafka iyo mudaafu ilaygu yihiin la niyeysto taqyiidka masaladaas naa soo sheegay ixdaahaa ixda alxaalaat xaalooyinkii midee an yakuunaa qablu iyo bacdu waa inay ahaadaan mudaafayni laba la idaafeeyey fa waa la icraabaa qablu iyo bacdu nasban mansuubayni xaala yihiin kuwa la nasbiyey alcraaba calaa darfiyati darafnimo lagu nasbiyey calaa darfiyati darafnimo lagu nasbiyey darafkana waxay u noqonayaan wixii loo idaafeeyo hadii zaman loo idaafeeyo darfu zamaanay noqonayaan haddii makaan loo idaafeeyna darfu makaanay noqonayaan waxa loo idaafeeyo daraf u noqdaa waxa loo idaafeeyay noqdaa darafnimaa lagu nasbina ow khafdan maqfuudayni xaala ay yihiin laba la hoos dhigay bimin min lagu hoos dhigay xaraf kale ma hoos dhigi kara da hal xarafoo kale xuruufta wax hoos dhigta ee koob iyo labaatanka xaraf ee wax jirta mid kale yuhuma jiri karo ka mid a min maxaa la mintu waa umulbaam khasaa'isteeday kamid tamaa ayadaa jiri kara bal xaashiyada fiir wuxuu yidhi ikhtasad way la goonin noqotay nintu bidaalika jaridaas ay jaraydo qablu iyo bacd ayadaa la goonin noqotay inay darafyaalkaas jirto maxay ula goonin noqotay likownihaa ahaanshada ay ahaatay daraaddeed umalbaab ayadaa hadda umulbaaba walikulli baabin umun waxaa la yidhaha walikulli adawaatin itafaqa camaluha laabuda lahaa min um likulli baabin wuxuu la jeedaa likulli adawaatin itafaqa camaluha adawaad kasta oo isku qaabin camal fasha wey nawaasibtii jawaasimtii waxa weeyaan xurufuljarki wa alla waxa weeyaan xurufulcadafki likulli adawaatin itafaqa camaluha saasaa loola jeeda baabka maanta adawaad kasta oo isku qaab u camal fala walikulli baabin baab kasta waxaa u sugnaaday umun um taasoo taqtasu la gooni noqota bikaasatin wa ugaan adawaad kasto isku qaadu camal falaa um ay leeyihin umkaasna waa laga maarmaa inuu khasaais leeyihi duuna akhawaata walaaleed ka sokay qaala radiy wuxuu yihi wa min addaakilatu gasha cala duruuf minta darafyaasha gasha ayruruufta gayrilmutasarifati aan sarfoomayn akharuhaa inta ugu badan bimacnaa fi wey inta ugu badan naxwu ji'tu waan imid min qablika fi qablika waqtigii kaleedo dhexdiisaan imid wa min bacdika wa min baynina ey wa fii beynina dhexdeenna iyo wa beynika adiga xijaabun ahaaday wa amaa ji'tu waan imid midda ah min cindika agtaadaan ka imid waa ibtidaa haayi wamaa jitu cilcin bay jirtay wa amaa ji'tu waan imid min cindika agtaadaan ka imid wahablii allow isii min laduka agtaada iga sii midaas falibtidaa lhaayi ibtida haayi u sugnaatay wa qaala bnu maalikin ina maaligna wuxuu yidhi ina min min minta addaakhila ta gashay yaa ila socday aduma ila socotaa hayo ifiirha waqaala ibnu maliku wuxuu yihi ina min min minta addaakhilata gashay addaakhilata xaa nasbiyey mintaas mintuna xaa nasbiday ismu ina wey jazaaka allahu khayr qaala ibnu malikin wuxuu yihi naxwo halkaas ka gaarto waaba laga taga haddaa rabto naxwo maaragtay haddaad kelmad walba waxay icraaban tahay ka gaarto khalaas wey haddaadan markaas taqaqus iyo tafannun ka rabin waa ujeedkii laga lahaa waa la gaahay naxwada muhiimadii laga laho inta ah, kelmad walba inaad walba waxay xaarantay ka gaarto qaala bnu maalikin wuxuu yidhi ina min min minta daakilata gasha calaa qablu wa bacdu minta gashaa iyo wa akhwaatihimaa walaalyaalkood zaa'idatun weeyu isagu iska yidhi saasuu yidhi matni taquulu waxaad leedahay ji'tuka waa kuu imid qabla zaydin zayd hortiisan kuu imid zayd intuusan imaan aan kuu imid hadda qabla waa nasbina jiituka waa kuu imid qabla zaydin zayd hortiis wa bacdahu zayd gadaalkiisaan kuu imid marka fiir hadda qabla iyo bacda waa la nasbiyey waa idaafaysan yihiinoo mudaafulehigiyaa la sheegay labadaba waa la idaafeeyey maadaama mudaafulehigii la sheegay waa mucrab darafnimayna ku nasbisan yihiin fatansibu waad nasbine humaa qablu iyo bacdu calaa darfiyati darafnimaad ku nasbine taqulu hmm, waxaad leedahay ji'tuka waa kuu imid qabla zaydin zayd hortiisaan kuu imid wa bacdahu bacda zaydin zayd gadaalkiisaan kuu imid fa tansibu waad kordhigee humaa qablu iyo bacdu cala darfiyati darfnimaad ku kordhigee wa min qabli wowda qaadee ji'tudiioo kale soo qadaro waji'tuka waa kuu imid dhe waji'tuka waa kuu imid min qablihi qabli zaydin zayd hortiis ayaan kuu imid wa min bacdihi bacdi zaydin zayd gadaalkiisaan kuu imid tanna waa maxay qabli bacdi waa la idaafundaafilagii la sheegay mina lagu jere mina lagu jera waa jaran yihiin fatakfidu waad hoos dhigee humaa qablu iyo bacdu bimin ayaad ku hoos dhigee wa taquulu waxaad leedahay dhe waxaad tidhahdaa waji'tuka waa kuu imid min qablihi qabli zaydin zayd hortiisaan kuu imid wa min bacdihi bacdi zaydin zayd gadaalkiisaan kuu imid fatakfidu waad hoos dhigee humaa qablu iyo bimin ayaad ku hoos qaala allahu tacaalaa ilaah wuxuu yidhi kadabad way beenisay qablahum qabla haaulaai almushrikiin qablahum mushrikiintii quraysheed ee maka deganeed qabla kufaari maka dhe qabla haaulaai almushrikiin dhe kuwaasay ku dhacayda kow kadabad way beeniday qablahum qabla kufaari maka gaaladan maka hortood qowmu nuuxin nabi nuux qoomkiisia waxay beeniyeen nuuxan mafcuul bigiya la nuuxan ay beeniyeen kadabad way beeniday qablahum qabla haa-ulaa'i almushrikiin kuwaan mushrikiintaa hortood qowmu nuuxin nabi nuux qoomkiisiia waxay beeniyeen nuuxan nuuxay beeniyeen arjeedku waa maxay qabladii oo idaafaysanoo mudaafileygii la sheegay oo darafnimo lagu nasbiyey wa oo darafnimo lagu nasbiyey fa biayi xadiidin warkiisee bacd allah bacda xadiidillahi hadalka alle ka gadaal wa aayaatii bacda aayaatillahi ilaahay aayaadkiisa ka gadaal ay yu'minuuna rumaynaya dadka wax ku qaadan waayey alle warkiisa alle aayaadkiisa bal warka ka dambeeya oo ay wax ku qaadaaya waa maxay ma jiro wey wax lagu waantoomo wax lagu fahmo warka alle iyo aayaadka alla u caddaan badan qof marka warka alle deedka waayey oo wax ku qaadan waayey waantoomi maaha wax kale wax ku qaadan maaha saas wey macnuhu fabiأyi xadiiثin warkiise ay yu'minuuna rumaynayaan bacd allah bacda xadiid illah hadalka alle ka gadaal wa aayaatihi bacda aayaat illah ilahay aayaadkeed ka gadaal maxay shaadku waa halkee bacda oo la idaafay mudaafiraygii la sheegay waa mucrab waana mansuubun cala dafiya mar hata gabdhuhu waa ku dhubtoona yidhahdeen ha marka kas hadday ay shidaayaan karaan laakiin sidooday u diideen waayahay marka waxaad leedahay wa qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi alam ya'tihim miyuusan u imaanin alam ya'tihim miyuusan u imaanin gaaladan oo hadda xaqa diideen naba u ladiina kuwii warkooda min qablihim ayaga ka horreeyey kuwii ka horreeyey warkooda ma soo gaarimiya alam yati wixii ku dhacay markay xaqa diideen alam ya'tihim uma imaanin miyaa istifhaam inkaariya wey waaba u yimido wey alam yatihim uma imaanin miyaa naba-u ladiina kuwii warkooda min qablihim ayaa ka horreeyey min qablihim fiiri marka maxalushaahidku waa halkee waa darafki qabligii oo min lagu jiray mudaafileygii waa la sheegay minaana lagu jiray minaana lagu jiray min qablihim min bacdi maa ahlagna alquruuna aluulaa walaqad aataynaa muusalkitaaba nabiyullaahi muuse kitaabku waa siinay min bacdi maa ahlagnaa min bacdi ihlaakina maadaa masderiyaa masderka lasoo dhalaaliya mudaafu ilayhiya min bacdi maa ahlagna alquruuna min bacdi ihlaakina annaga halaagideenni ka gadaal alquruuna ummada aan halaagnay quruuntii alula ee horreydey walaqad aatayna muuse alkitaaba walaqad aatayna muuse alkitaaba nabiyullahi muuse kitaabkii waa siinay min bacdi maa ahlagnaa min bacdi ihlaakina annaga halaagideennii ka gadaal alquruuna ummada aan halaagnay quruuntii alula ee horreeday maxashaadku waa maxay bacdigii oo mudaafileygii la sheegay oona la jaray oo lagu jaray min min lagu jaray taas waxay ahayd xaaladii koobaad xaaladii koobaad waxay ahayd an yakuunaa mudaafayn taas waa ka soo gudubnay xaaladii labaad alxaalatu thaaniya xaaladda labayda an yuxdafa almudaafu ilayhi waa in mudaaf ilayga la xadfo oo wayun waa la niyeysto hubuutu lafdihi lafdigiisa sugnaanshadiisa fa yucrabaani waa lraaba ti hore maay ahed fa yucrabaana ahed iyaduna waa lraaba tii hore soo fiili ixda an yakuuna mudaafayni fa nasban calaa darfiya ow khafdan bimin soo ahayn tana fiili alxaalatu thaaniya an yuxdafa waa la xadfo almudaafu ilayhi oo wayun waa la niyeysto hubuutu lafdi lafdigiisa inuu sugan yahay fa yucrabaani waa la raabaa alraab raabka almadkuura lasoo sheegay raabkii lasoo sheegay wuxuu ahaa nasban cala darfiya aw khafdan binin raabkii lasoo sheegay maskaxdaada yuu ka bixi xaashiyada waxaad fiirdaa oo maxamed muxidiin cabdulxamiid inamaa wax kale maahan ucribaa qablu iyo bacdu waa la exraabay fi lxaalati xaaladii alula ee horreyday wahiya xaaladaasu idaafatuhumaa waa marka qablu iyo bacdu la idaafeeya lafdan min jihati lafdi xagga lafdiga maxaa loo exraabay lianna alidaafata hadda idaafadu min khasaa'isi lasmaai asmaada waxyaalaha gaarka ay ka mid tahay fa hiya tucaaridu way ka hor imaaneen sababa binaai binaha sababkiisa walaslu asalka fi lismi wasalana alcraabu waa icraab kama anbaatukasan hore kuugu soo sheegay wa ucribhaa waa la icraabay qablu iyo bacdu fi lxaalati ahaaniya xaaladda labaydoo mudaafu ilayhigii la gooyey lafdigiisina la nigeystay maxaa yeelay liana lafda lafdiga lafdiga almaxduufa la xadfay manwiyun waa mid la niyeystay fa huwa lafdiga manwiga kalmawjuudi shay joogu lamidi taasna waa qaacido waxay tahay almanwiyu kalmawjuudi wa marka sidaasaa labadaas xaalo loo xraabay wasayati baqiyatu lihada kalaami ku yidi hadalkan hadal baaqiyuhu leeyi laakiin meesha umanaasibkaan ku sheega buyi afarta xaalo laqaaqaab ay iskula socdaan mid walba manaasibkiisaan saaraawi ay isku tixima sida warkubana alxaalatu xaaladii xaaladii athaaniyatu ee la bayday an yuxdafa almudaafu ilayhi waa in mudaafilayga la xadfo wayunwaa hubuutu lafdihi lafdigiisa inuu sugan yahana la niyeysto fayucrabaani qablu bacdu waa lcraaba alcraab icraabkiya lcraaba icraabkii almadkuura lasoo sheegay muxuu ahaa nasban cala darfiyati aw khafdan bimin walaa yunawanaani la niyeysana maxaa la niyeysa diiday liniyat idaafa walaa yunawanaani la tanwiini madhe walaa yunawanaani la tanwiinin maa liniyati lidaafa idaafada niyadeeda maxaa yeelay liana almanwiya kalmawjuudi marka mudaafulayga la sheegay miyaa la tanwiinin karin lama tanwiini karin lama tanwiini karin marka kan manwigaana waa kalmawjuudi haddaad qaacidahaan u qaadato liana almanwiya kalmawjuudi walaa yunawanaani mana la maxaa loo tawiini diiday liniyat idaafa idaafada niyadeeda wadalika halkaa lagu ishaaraa xadfu lmudaaf ilayhi wa hubuutu lafdu ah, wadalika eh, waxaad tidahdaa eh, wadalika xadfulmudaaf ilayhi eh, xadfu lmudaaf ilayhi waniyatu lafdihi dhe ah, waniyatu lafdihi waayo saasaad leedahay wadalika ay xadfu lmudaaf ilayhi mudaaf ilayga la xadfidiisa iyo wa niyatu lafdihi lafdigiisa la niyeysashadiisa saasaad ule ad ku ishaareen wadalika ay xadfulmudaaf ilayhi mudaaf la xadfidiisa iyo wa niyatu lafdihi lafdigiisa la niyeysashadiisa ka qowli shaaciri shaacirka hadalkiisii oo kale weeye oo uu yidhi wanaadaa waa dhawaaqay kullu mawlan ina adeer dhammaantiis qaraabatan qaraaba u dhawaaqay min qabli min qabli dalika markaas ka hor u dhawaaqay famaa cadafat ilcawaatifu kuwii naxariisanayay uma naxariisan mawlan ina adeer uma naxariisan calayhi mawlaha korkiisa uma naxariisan wa min qabli wanaadaa min qabligii maadaadii dambay ku tacalluqee wanaadaa waa dhawaaqay kullu mawlan kullu mawlan ina adeer dhammaantiis mawlan labaatan macnay ku timaadaa ee maanta ina adeeraa loola jeedaa maanta ina adeer aa loola jeedaa wa min qabl wanaadaa waa dhawaaqay kullu mawlan ina adeer dhammaantiis qaraabatan ugu dhawaaqay min qabli min qabli daalika markaas ka hor u dhawaaqay famaa cadafat alcawaadifu kuwuu naxariisanayay uma naxariisan mawlan ina adeer calayhi mawlaha korkiisa uma naxariisan baydka exraabihiisa waxay fiireen waxaa kuu banaan inaad ka dhigto qaraabatan oo sadriga beydka u dambayda mafcuulu bihisaan ka dhignay taasoo iska cadda marka wanaadaa waa dhawaaqay kullu mawlan naadaa waa ficilkii kullu waa faacilkii mawlan waa mudaafu ilayhigii qaraabatan waa mafcuulu bihigii qawlan aa ku tacaluqeen icraab kale wanaadaa waa dhawaaqay kullu mawlaa qaraabatin qaraaba ina adeerkeed dhammaanteed min qabli min qabli dalika markaas ka hor u dhawaaqay man yunjidu cid u ciidma ayuuna u dhawaaqay man yunjidu man yunjiduhu qof u ciidma oo ciidan u noqda yunjiduhu maxamed muxidiin cabdilxamiid waa kan kuu soo qadaray taasna waa dariiqo kalo iyaduna kuu banaan mafcuul bigiiya maxduufa mafcuul bigii aa maxduufa oo aad tidhaahdo wanaadaa waa dhawaaqay kullu mawlaa qaraabati isku idaafe ina qaraabo ina adeerkeed dhammaantooda dhawaaqay min qabli min qabli daalika markaas ka hor u dhawaaqay man yunjiduhu qof u ciidma oo garab siiya oo dhibkaysta wax kala qabta uuna u qayla dhaansaday famaa caafat alcawaadifu famaa caafat uma naxariisan alcawaadifu kuwa naxariista calayhi mowlaha korkiisa mowla uma naxariisan waa laqbo cusub tii hore maaha tii ah, hore maxaan ciraabnay cadafat waa ficil maadi taada waa calaamutaanini alcawaadifu waa faacil mawlan mafcuul bihiaan ka dhignay muqadama faacilka ka hormaray calayhina waa iska taxallujinay taas waa icraabta ugu fudud waana midda yidhi maxamed muxidiin cabdilxamiid middaasa ugu saxsan waa midda marka laqbeeyey middaasa ugu saxsanay laakiin mid kalaa jirta waa maxay waxaa leedahay calayhi damiirka ku jira oo mawla u laabanayo jaarmajruurka horta asaga iskaga taxaluja cadafa mawlankan waxaad ka bedelaya calayhi damirka ku jira waxaa leedahay famaa cadafad uma naxariisan alcawaadifu ku wax naxariisanayey calayhi mawlo korkiisa mawlan uma naxariisan hadda markaas waxaa ka imaanayda mubdelumi bedel mubdel minigu ka soo hormaray waa bedel mubdel kasoo hormaray fahuwa naadirun uu yihi kula mudkr naadirnimo dhammaanteedu naadir maxamed muxidiin cabdilxamida ku dhiga naadirnimo ti meesha ugu dambidu ka jooga bedel mubdel minhu ka soo horeey waa wax qariib ah ko icraab kale mawlan taxaalaba ka dhig famaa cadafadu ma naxariisan mawlan ina adeer xaala uu yahay calayhi meelaha korkiisa alcawaadif tanna waxaa ka dhalanaya xaalo ka hormaray saaxibulxaalkii oo majhuurun bilxarfi ah taasaa ka dhalanaysa saaxibulxaala ismuxaalkiiyaa hormaray yuuna ka hormaray saaxibulxaalkii oo majruurun bilxarfi ah wuxuuna kii hore waa ka cayntaa xoogaa ashcaara iyo waa loo hayaa iyaga shawaahid laakiin laftirkeeda waa laysku khilaafsan yahay kumana qasbanid maanta mar haddii layskuba khilaafsan yahay aadan kuna qasbaninoo dariiq saliima dariiq saliima aad heli karto xaa wada khilaafiyo kumasiiya iyadana taasna ka leexa iyadana marka maxaad maray marka dariiqaas aan waxa weeyaan nabadgelyada oo aanba cid kugu qabsan kartaba la arag famaa cadafat ma aysan naxariisan mawlan mafcuul bihi muqadama ka dhig calayhi mawlaa korkiisa ma naxariisan iska tacaluujiya alcawaatif waa faacil xada ku dhibayba marka laakiin labada kalena inaad barata qawaacidaad bara inay kuu tahay bedel mubdeluminu ku hormaray waa maxay naadirun kula mudra haye saa ismulxaal saaxibulxaalkiiyo majruurun bilxarfiga ka hormarayna wax yar waa daciif mukhtalafun fiih saasaad leedahay maxalushaadkeena noo soo celi marka maxalushaadkeena wuxuu yahay wa min qabli hadda fiiri qabli xudifa lmudaafu ilayhi wanugiya lafdu lafdigiya lanaysanyaho qalbigaad waxaad ku haydaa daalika ah, qalbiga kaaga jirta saasaa shacirka qalbiga uga jirtay daalika saas darteeda caadi waa muxrabo min qabli a la yidhi waa muxrab mintaasaa lagu jiray lamana tanwiini karo maxaa yeelay liana almanwiya kalmawjuudi ad leedahay wuxuu ku yidhi shiiqu alriwaayatu riwaayadda gabaygan lagu wariyey bikafdi qabli qabli la hoos dhigidiisay ahaata qabli oo hoos dhigana la wariyey bikayri tanwiinin tanwiin la-aanna la khafdiyo dheh isagoon tanwiinsanayn oo in la khafdiyo dheda waa min qabli saasaa lagu soo wariyey gabayga saasaa lagu soo wariyey alriwaayatu riwaayaddu bikafdi qabli qadri la hoosdhigidiisay ahaatay bigayri tanwiinin tanwiin la-aan lala khafdiyo eywa min qabli daalika waqtigaas ka hor faxadafa waa xadfaydhe huwa shaacirkiya faacilkiya majhuul ma ahan ee ixyaa turaas iyo waxawy daarulfikri shaqalkooda aduga raaci faxadafa faxadafa waa xadfay huwa shaacirkii daalika lafdigaas daalika ahu xadfay daalika macno maanta maahan lafdigeeda waa lafdigaanu xadfaad leedahay adhihi dalika kaasu xad macno maanta maaha lafdiga laftigiisa waa faxadaa shaacirku waa xadfay dalika waa mafcuul bihi maanta dalika dalika ayuu xadfay min alafdi dhawaaqu ka xadfay ah. ogow hade faxadafa waa xadfay dalika kaas haddaa tira waa qalab kaad ishaaray meel la ishaaray lama arko ee waxay tahay faxadafa waa xadfay dalika lafdigan daalika ah ha lafdigaanu xadfay wey ha lafdigan daalika ah lafdigaanu xadfay waa ee loolama jeeda kaas wax la ishaaraya mabal arkaba ah, waa lafdigana loo qastaa maanta faxadafa shaacirku waa xadfay dalika lafdiga u xadfay min lafdi dhawaaqu ka xadfay waqadara waa qadaray hu daalikaha haabitan xaal uu yahay kii sugan daalikuhu uu qadaray eh. waqadara waa qadaray shaacirku hu daalikihii haabitan xaala uu yahay mid sugan ayuu qadaray daalikihii haabitan xaal yahay mid sugan daalikihii ayuu shaacir ku qadaray marka qalbiga inuu sugan yaho kale ku qabtay ah. qalbiga inuu sugan yahoo kale ayuu ku qabtay saas darteedu min qabli yiri wa qara'a wuxuu akriyey aljaxdariyu waalcuqayliyu lilaahi almru ilaahayuu arrinkuu sugnaaday lilah allah keligiisuu sugnaaday alamru arrinka min qabli wa min bacdi hadda qiraa'ada iska ilaali midaasa qiraacadaasa laga hadlaayo min qablu ma aysan akrin iska daarulfikri iyo xiyaaturaafaa la yidhaha ah, shaqalkooda iska ilaali shaqaynkaa waa inaad haysataa xiyaaturaaf shaqalkeeda indhahayuu kaa qaldi lilah allah keligiisa u sugnaaday alamru arinka min qabli ad leedahay qiraacadu waa saas min qabli wa min bacdi ayuu akriyey bilkhafi yuu akriyey maxaa kugu yaala halkaas ragga oo nusqada isi saaran haystaa ya wabilkafdi wawda iska tir wax jira maahan bilkafdi u akriyay wey wabilkafdi ay ta wabilkafdi maba qabata meesha nusadi asalkiyaan hayna alxamdulilah ya wabil idinka ha idin qori maayo maahan miya shee qura <laughs> wa kale bilkafdi iska dheh ha wawda iska tir waayahay bilkafdi bilkafdi ayay akriyeen waa jaxberi iyo cuqayri bilkafdiyay akriyeen khafdahaasoo bigayri tanwiinin tanwiin la-aan ahaaday ma aysan tanwiinin lilaahi اlamru min qabli wa min bacdi mudaafilehii lafdigiisii niyeysteen lafdigii mudaafilehii niyeysteen bilkafdi ayay akriyeen khafdahaasoo bigayri tanwiinin tanwiin la-aan ahaaday ey min qabli اlqalabi adkaanshada ka hor maamulkii talada allaale wamin bacdihi bacda alhaladi adkaanshada ka gadaalna ilaahay baa talada arrinka iska leh faxudifa waa la xadfay majhuul u shaqlo faxudifa waa la xadfay almudaafu ilayhi xadiday inaan idhahno faxadafa oon turaas iska raacno ma meeqaa lasoo sheegay qaari meeqa qaariya lasoo sheegay laba qaari laba qaari marka damirka laabala xuu noqolaa bisax loo qoro haddii majhuul laga dhigaayo faxadi musaba laga dhigayo maxay dhihi lahay faxadafaa ay udhibaaan ee ma ahane faxudifa iska waa faxudifa iska waas ah, faxudifa hmm. waa la xadfay almudaafu ilayhi waa la xadfay waqudira waxaana la qadaroo la niyeystay wujuudu mudaaf la lahelidiisa haabitan xaal uu yahay kii sugana la helo ka wax laga xaleeyey ya wax ka xalayn ya wujuudu hada ku jirta see wax looga xalinayso mudafuley maa masderaa ka horeeya masderkuna oo camal fala masderkuna oo camal fali kara ah, masderkuna oo camal fali kara oo waa masder mudaaf ila mafcuuli marka waa mafcuul uba u ahaada waqudire waa la qadarey wujuud eh, waqudire waa la qadarey mudaafuleyga la helidiisa haabitan xaal uu yahay kii sugana la helo eh, inuu sugan yahay lafdigiisii saasaa qalbiga lagu qabta saas darteedaa min qabli wa min bacdi loo yiri saasaa loo yiri alxaalatu xaaladda xaaladda ahalihatu ee saddexayda xaaladaas maxaan uga gudubnay haddii mudaaf ilayga la xadfo mudaafkiina la mudaaf ilayga lafdigiisiina la niyeysto markaas waxa weya waxaa alaxraaba almadkuur oo ahaa nasban calى darfiyati w khafdan bimin xaankaas raab haddii mudaaf ilayga la xadfo lafdigiisana la niyeysto lafdiga lafdiga alxaalatu xaaladii xaaladii laakin maxaa la socday nasban calaa darfiyati aw khafdan bimin biqayri tanwiini la socota markaan biqayri tanwiini aad noola socoto waayo alxaalatu xaaladii xaaladii ahaalitatu ee saddexayday an yuqdaca qablu iyo bacdu waa in laga gooyo can alidaafati idaafada waa in laga gooyo lafdan min jihati lafdin xagga dhawaaqa xagga dhawaaqa laga jara laguba dhawaaqi maa walaa yunwa lmudaafu ilayhi mana la niyeysana mudaafu ilayh laa lafduhu walaa macnaahu midna la niyeysama alxaalatu xaaladii xaaladda an yuqdacaa qablu iyo bacdu waa in laga gooyo can ilidaafati idaafadii lafdan min jihati lafdin xagga lafdiga waa in laga gooyo walaa yunwa lmudaafu ilayhi mudaafu ilehina waa inaan la niyeysan ya wax yar fiirayna marka macna kugu darayba waa yahay alxaala thalita anyuqda can lidaafati idaafada waa in laga gooyo lafdan min jihati lafdin walaa yurwa mudaafu ilayhi waayo saas macnanta kuma jirto qaadsa iska geliy awsina la iska geliyo ya waaya alxaalatu xaaladda xaaladda athaalithatu saddexayda an yuqdaca waa in la gooyo an an yuqdacaa qabliyo bacdi waa in laga gooyo can ilidaafati idaafada lafdan min jihati lafdin xagga lafdiga waa laga jaraa walaa yunwa macnan ku dari maydid walaa yunwa mana la niyeysanayo almudaafu ilayhi fa yucrabaani qablu bacdi waa lraaba haddana waa xaaladii saddexaadba o fa yucrabaani lagu wado fa yucrabaani qablu bacdi waa lraaba aydan sidii hore oo kale alcraaba icraabkii raabkii almadkuura lasoo sheegay u ah nasban calaa darfiyati aw khafdan bimid haye walaakinahumaa tanay haddana uga duwan yihiin kuwii hore walaakinahumaa qablu iyo bacdu yunawanaani waa la tanwiinina liannahumaa qablu iyo bacdu xiina idin xaaladaas de xiina idin iskaga socon may hadda xiina idin waad soo barata tanwiintan ku jirta waa ciwadun can jumlatin o ciwadun can jumlatin soo waxaa tiraa xiina id yuqdaca can ilidaafati lafdan walaa yunwa mudaafu ilayhi dhe labadaasay ciwad ka tahay maante maanta labadaasay ciwad ka tahay xiina idin liannahumaa qablu iyo bacdu xiina idin xiina id yuqdaca can ilidaafati lafdan walaa yunwa lmudaafu ilayhi mudaafu ilayhina aan la niyeysan ismaani waa laba isim labadaas isimo tamani oo laba dhammaystiran ah labadaas isimo ka saa'iri اlasmaa'i asmada inteeda kale la mid ah asmaadii annakiraati ah, alxaalatu xaalada xaalada athalitha saddexayda an yuqdaca wa in laga gooyo qablu iyo bacdu can ilidaafati idaafada wa in laga gooyo lafdan min jihati lafdin xagga lafdiga wa in laga gooyo walaa yunwa ana la niyeysan almudaaf ilayh mudaaf ilayhiga fa yucrabaani qablu iyo bacdu waa lacraaba aydan sidii hore oo kale alicraaba icraabkii lacraaba icraabkii almadkuura lasoo sheegay walaakinahumaa qablu iyo bacdu mar haddii inta mudaafka mudaaf ilayhiga la gooyo aan waxba la niyeysan walaakinahumaa qablu iyo bacdu yunawanaani waa la tanwiinin ah liannahumaa iyo bacdu xiinaidin xaaladaas waa xaaladee xiinaid yuqdaca can ilidaafati lafdan walaa yunwa almudaafu ilayh walaa yunwa almudaafu ilayh liannahumaa qablu iyo bacdu xiina idin xaaladaas ismaani laba isim weeye labadaas isimoo taamaani laba dhammaystiran ah labadaas isimoo ka saa'iri ilasmaa'i asmaada inta ka soo harta ka mid ah la mid ah dhe asmaada inta kaloo soo hartay la mid ah asmaadii annakiraati oo nakirooyinka ahaayeen fataqulu waxaa leeda ila asmaada kaleo nakirooyinka waxay waana la xraabaan layska tanwiiniya mar hadday nakiro yihiin maxaa nakiranimo loogu xiraa ee hadday macrifo yihiin calam yihiin hadday waxawaya al ku jirtoo kale lama tanwiini karo hadday idaafo yihiin lama tanwiini karo calamkana gobol aan la tanwiini karin oo waa gobolka maalinsarifka insarifka marka badana waa asmaada la tanwiiniyaa waa asmaada nakirada oo munsarifka ah la iska tanwiiniyaa mar haddii idaafada laga jaro aan loolaysa ku jirin fa waxaad leedahay jiituka niyahu waa kuu imid qablan waqti hore mulaqu qabliya qablu horaan kugu imid wa bacdan gadaalan ka imid wa min qablin horay ayaan kuu imid wa min bacdin gadaal marka darafnimaad ku nasbin waana tanwiinine ama minad ku jere waana tanwiinine hmm, waana tanwiinine fa waxaad leedahay ji'tuka waa kuu imid aada leedahay jituka waa kuu imid jiituka waa kuu imid jiituka waa kuu imid aada leedahay qablan horayan kuugu imid wa bacdan gadaalan imid wa min qablin horayan kuugu imid wa min bacdin gadaalankaaga imid qaala shaaciru shaacirkii wuxuu yidhi fasaaqa liya sharaabu wa kuntu qablan aqasu bilmaai lfuraati fasaaqa liya waxaa ii wadmay oo ii sahlanaaday asharaab cabitaankii walxaal uu ii wadmay sharaabkii kuntu aan ahaa qablan horay akaadu inaan ku sigto aqasu inaan ku margado bilmaai biyaha biyaha alfuraati macaan waa carabtii jaahilidii dhaqankoodii lagu yiqiin waxa weeyaan qofka marka qof laga dilo oo reeregal qof ka dilaan biyuhu ka degi maayaan ilaa uu reeregal qof kasoo dilo ha aaraa ka maqnaa midaa laga dila marka muddo dheer aarkii raadinaya marka intaaso dhan ole biyiha degi diiday waa ku margana le biyihiyaan ku saxana un gurigaasay dhex istaagayeen markii dambe uu soo diray marka mid bay reer ebel aaday mid iska miskiino geed iska dhusun dhuso hoos hurdaaya uu kaw kaga soo siiyey hadda kii wax ka dilay maahan jaahiliga dulmigiisa mid geed iska hoos hurdaaya uu kow kasoo siina reer hebel inuu yahay u dila bis reer hebel inuu yahay uu u dila markaasuu marka uu shukrina arrintii ku mahdina ku farxsanya xataa ma naxsana markaasuu biyaha toosu cabaa fasaaqa liya sharaabu fasaaqa lii waxa ii wadmay macnaha waxa ii sahlanaaday wey oo hun gurigii maray fasaaqa lii waxa ii fuudaado ii wadmay asharaabu cabitaankii walxaal uu ii wadmay kuntu aan ahaa qablan horay akaadu inaan ku sigto aqasu inaan ku mergado amaan ku saxdo bilmaai biyaha biyaha alfuraati macaan biyaha alxamiimina waxa wey riwaayadaha gabalaa lagu wariyey iyadana waa saxday kuu qoranta biyaha alxamiimi qabowga badanaad ad leedahay hadda fiiri waa alxamiimi iyo qabow alxamiimi waxay kamid tahay asmaada ku timaada laba macno oo lid isku ah alxamiimi biyaha kulul alxamiimi biyaha qabow labadaba ku timaada kitaabka ku dhiga hmm, xaashiyadaad ka fiirsanayda eh, riwaayadaas inay jirto iyo macnaheeda iyo inay asmaa laba macno iska soo horjeedo waxaaso dhan xaashiyada sijaaciga kugu taalla qalina waayo maxalushaahidka marka waa maxay qablan wey qablantaas mudaafilaygiyaa la xadfay lamana niyeysan waa la nasbiyey darafnimaa lagu nasbiyey waana la tanwiiniyey wa qara'a bacduhum quraada gobola waxay akriyeen lilah allah keligiisu u sugnaaday alamru maamulkiiyo talada min qablin hadda markaas ka hor iyo wa min bacdin aad leedahay way hoos waana tanwiiniyeen bilkhafdi akriyeyde iyo wa tanwiini bilkhafdi wixii aad turaadka kala khafiirin min qablin aad leedahay wa min bacdin aada leedahay wa qara'a bacduhum gabalkoodu wuxuu akriyay quraada lilaa alla keligiisa u sugnaaday almru maamulkii talada min qablin horay ugu sugnaaday wa min bacdin gadaalna waa uga sugnaaday bilkhafdi yu akriyo hoos dhig iyo wa tanwiini labadaba uu xaaladii araabicatu afreyday an yuxdafa almudaafu ilayhi mudaafu ilayga waa in la xadfo wayun waa macnaahu macnihiisana lama yeersto xaaladii afraad oo mabniga ahaa alxaalatu xaaladii xaaladii araabicatu ee afreyday an yuxdafa almudaafu ilayhi wa in mudaafu ilayga la xadfo wayun waa macnaahu macnihiisana la niyeysto duuna lafdi lafdigiisa ka sokay fayubnayaani waa la binaynaa qabligi bacdu xiina idin xaladaas xiina idin waa xaladee xiina id yuxdafulmudaafu ilayhi wayunwaa macnaahu duuna lafdi intii waa inaad soo qadaro kartaa saddex afar hadii lagu soo qadaro kadib inaad wadaal rabaa sida gaadi kugu baxdo hadii kale waa waxay noqeen qaacido aan tatbiiq la-aan naxwada mogta naxwada dadna waxay u tahay qaacido qawaacid u xifsan ma tatbiiqi karo nacfi qofna meeshuu ku arko afartu yaqaanu ku tadbiiqina maxalushaahidka qofkaasaa gaaray afartu yaqaanba haduuba tadbiiqin karo inta kalena ubaxay hmm. laakiin qawaacidka naxwo dhan haddaad fog ka haydo sida faatixad u shubaydo laakiin ood shuruud iskugu kaaga xihan tahay taas waa shan toban taas waa labaatan laakiin aadan tadbiiqaynin maxalushaahid ma adan gaarin maxalushaahidki m baabka lagala hada ma helinba alxaalatu xaaladii xaaladii araabicatu afrayday an yuxdafa mudaaf ilayhi mudaafilayda waa in la xadfo wayurwa macnaha macnihiisana la niyeysto duuna lafdi lafdigiisa ka sokay fa yubnayaani markaana la khilaafa intii hore maxaan kusoo wadnay fa yucrabaani saddexdii horeo kale fa yubnayaani qablu iyo waa la binaynaa xiina idin xaaladaas waa xaaladee xiina id yuxdafu lmudaaf ilayhi wayurwa macnaahu duuna lafdi calaa dami damaa lagu binaynaa xaa loo binay ilaa waa isime lshibhi xarfi dhe wax kale hadhihi haku jawaabi bal xaashiyada fiir maxamed mxidiin cabdilxamiid wayna inamaa wax kale maahan ku yidhi buniyad waa la bineeyey haadihi alfaad alfaadan min xadfi lmudaaf ilayhi oo xadaf mudaaf ilayhi in la xadfo ah iyo waniyati macnaahu liannaha alfaadaas ashbahat ilxarfa xarafay shabahday halkay ka shabahday fi lixtiyaaji baahida ilaa dalika almaxduufi kaas la xadfay u baahan tahay kamaa buniyat ilasmaau sida asmaadaba loo bineeyey asmaada almawsuulatu silada loo yeelay lixtiyaaji asmaadaas waxay u baahan tahay ixtiyaajan baahi baahidaasoo mutacasilan asaloobay ila silati silay u baahan tahay ism mawsuul weligii sila u baahan yahay soomaa sidaasaa loo bineeyey fain qulta haddaad tiraa marka oo tiraa de ishkaala kugu soo aroorina falimaada shay darti muxuu yahay lam tubna aan loo binayn maca dikri hadi mudaaf iley hada lmudaaf iley mudaaf ileygan xataa marka la sheego ma la yska asmaada maca ana almawsuulaati mawsuulaadka tubna in la bineeyo la jirkeeda maca dikri sila siladay u baahantay marka la sheego waa la bineeyaa mawsuulka marka kana markii mudaafulayga sheego maa la bineeyo haddaad ishkaalkaas ugu soo aroorido faina aljawaaba jawa faina jawaaba hada su-aali su-aalkan jawaabkiisa an alidaafata idaafadu min khasaa'isi اlasmaa'i asmaada xelaha u ay ka tahay kamaa qadamnaa laka sidaan kuusoo hormarinay faidaa dukira lmudaafu iley markii la sheego oo qudifa la xadfo laakinahu kaana uu hada manwiyan kula niyeystay bilafdihi faqad abcada wuu fogeeyey daalika mudaaf ilayhigaasu shibhu isimkan shabihidiisa bilxarfi xarafka uu shabahayey idaa waqtigiina uu shabahayey xudifa lmudaaf ilayhi la xadfay walam yunwa lafduhu lafdigii faqad abcada wuu fogeeyey dhe daalika xadaf daalika mudaafu ilayhigaasu mudaafu ilayhigaasu shibha isimka shabihidiisa bilxarfi xarafka uu shabahayey idaa waqtigii inuu shabahayey xudifa lmudaafu ilayhi mudaafu ilayhiga la xadfay walam yunwa lafduhu lafdigiisa maya maya idaa xudifa mudaafu ilayhi waa baab masale gaaraad ka dhigan war ha ku tacalujin waxaad tidhahdaa idaa xudifa lmudaafu ilayhi mudaaf ilayga haddii la xadfo walam yunwan lafduhu lafdigiisa aan la nigaysan walaa macnaahu macnihiisana aan la nigaysan saara wuxuba iska noqona isman ism ismkoo taaman taam ah wasaala alixtiyaaju baahidiina waa suula alladii baahidii huwa sababu bina binaha sababta u ah iska gaara ka dhig xoogaa inu kala gooyo ya waidaa xudifa idin qora saasa saxa waidaa xuduf warka fahmi karaa warkaas waaye xaraf jaban jinina maka iyo saasaa sa waxay ahayd musaladaas waa mid kale hy maaha daarulixiyaa waaya alxaalatu xaalada xaalada araabicatu afayda an yuxdafa lmudaafu mudaafileyga waa in la xadfo wayurwaa macnaahu macnihiisana la nigeysto duuna lafdi lafdigiisa ka sokay fa qabl iyo bacd waa la binaynaa xiina idin xaaladaas xiina id yuxdafu lmudaafu ilayhi wayulwaa macnaahu duuna lafi waa calaa damiyaa lagu binaynaa wadalikaasuna ka qiraa'ati sabca toddobada qiradoodii ahaa lilah allah keligiisa u sugnaaday alamru arrinkii maamulka min qablu horay iyo wa min bacdu gabaa waaya wa qawlii aniga qowlkayga uu yidhi wa qawlii aniga qowlkayga oo aan ku qowlay wa akhawaatihimaa qabl iyo bacdi aradtu waxaan ula jeeday bihi qawlkaas asmaa aljihaadi asmaajihaadi asmaauljihaadaan ula jeeday jihaadii asiti oo lixda aheed asmaada ha ka sifeen jihaadda ka sifee asmaadu lix ma ahan waa ka badan yihiin jihaadda lix ah kor iyo hoos hore iyo gadaal midig iyo bax midix lixdaas wey jihaaddu kor iyo hoos hore iyo gadaal midig iyo bidix jihaadda lixehe asmaadu waa ka badanta marka ha ka sifeen wa qawlii aniga qawlkayga uu yidhi wa qawlii aniga qowlkayga wa akhwaatima aan idhi oon matniga ku soo idhi wa ka qablu wa bacdu wakhwaatihima saasaan matniga ku yidhi aradtu bihi qowlka waxaan la jeeday asmaa aljihaadi jihooyinka asmaadooda jihooyinka asirta oo lixdaa iyo wa wala iyo wa duuna iyo wa naxwahunna kuwaasaan la jeed asiti oo lixda ah iyo waawala aan ula jeeday ha asmaacal jihaadteen ula jeeday iyo waawala asmaaday ku cadfanta iyo waduunina aan ula jeeday iyo wanaxwahunna aan ula jeeday se uma jeedeen kuwaasaan ula jeeday oo waxyaalaha damada lagu bina wuxuu yidhi hoos maxamed muxidiin cabdilxamiid raqam muu qabtay labo mima buniya calaa dami walxiqa bi hadii duruuf lafdu ayru ayru waa lagu daraa w waa lagu daraa ayru keliya maahane faad badanaa lagu daraa soo wanaxwahuna xaashiyada maa waxaad fiiridaa sajaaciga wanaxwahuna minhu waxaa ka mida calu waa lagu daraa waxasbu waa lagu daraa bisukuuni siini xasbu maahan xasabu maaha xasbu mana kafi kuwaaso dhamaa lagu daraa idhaarkeed kusoo aragtay alfaad dhowr oo lagu dardara qaala shaaciru shaacirkii wuxuu yidhi lacamruka baaqi ahaan shaagay qasamii dhaartaydu ahaataye maa adrii aniga ma ogi walxaal inii aniga la awjalu calaa ayinaa keene tacdu ay ku dhiiran oo ku goode almaniyatu geeridu awelu marka ugu horayda lacamruka baaqi ahaanshahaga ayay qasamin dhaartaydu ahaataye lacamruka marka mubtado noqdo qabarka waa la iska xadfaa waajibaa loo xadfaa waajib ayaa loo xadfaa lacamruka ay baaqi ahaanshahaygu ahaatay lacamruka baaqi ahaanshahaaga ay qasamin dhaartaydu ahaatay ma adrii aniga ma ogi walxaal aanan ogeyn inii aniga la owjalu aan baqaa calaa ayinaa keennee ha tacallujin calaa ayinaa keeni ma ogin hadhihin hadhihin weliga hadhihin ay waa ismu istifhaam soo maaha ism istifhaam wax ka horeeya kuma camal falaan ismu istifhaami sadaaru iska leeyi gadaalu tacallujiyo tacduu ku tacaluji calaa ayinaa calaa ayinaa keeni tacduu ay ku dhiiranaydo ay tajtari-u ay ku dhiiranaydo ay ku boodaydo taji-una haddaad ku aragtana waa kuu waxaanaba tati taqduu hadday ku qorantana waa saxyadon intaba gabaygaa ku yimid taqduu ay ku qallahaydo marka intaba waa ku yimid gabaygu de waxbaha iska tiri sax waayo calaa ayna keeni taqduu ay ku kallahaydo tacdu ay ku dhiiranaydo almaniyatu geeridu awalu fiir haddee awalu dabadaasa lagu binay maxaa yeelay xudifa lmudaaf ilayhi wanuwiya macnaa laba baydaa ka horreydayo ninkan wuxuu leeyahay ninay saaxiib ahaayeenu gabar walaashiisa ka guursaday ah, ninay saaxiib ahaayeen uu gabar la dhaatay walaashiisa guursaday gabadhiiu soo furay markaasuu dhaartay inuusan la hadlayn weligiis saaxiibka ah, gabadhi inta u dooray daran iska soo furay ah markaasuu kanuna baydadkan tuuray wuxuu yidhi idaa anta idaa lam tunsif haddaadan cadaalad samayn anta adiga lam tunsif cadaalad haddaadan samayn akaaka walaalkaana cadaalad aadan u samayn oo keliya un walaasha aad la booyeydo ood leedahay walaashay waxay ahayd madluumad waa laga gargaran yahay adaa dhaalima iska leedahay odan cadliga iyo garsoor noo samaynin idaa lam tunsif haddaadan cadaalad samayn anta adiga lam tunsif akaaka walaalkaa haddaadan cadaalad u samayn oodan saaxiibtinimadii soo celin wajatahu walaalkaa waxaad ku ogaanaysaa calaa darafil hijraani haajiri darafkeed isaguna warkuu kaa goosaa saad gafuurka u tuurtay idaa kaana ya in kaana yacqidu hadduu wax garanayo hadduuba wax garanaa asna waa kaa haajira wa yarkabu wuxuuna koraa xadda sayfi seefta afkeeda birtana waa qaadaa weliba hubkuu qaadaa wa waana koraa xagga sayfi seefta afkeeda min an tudiimahu min ajli an tudiimahu inaad dulmayda darteed uu seefta u qaadaa uu seefta afkeeda u koraa dulmiga aad ku haydo oad leedahay mujrimu aha waa iga cayaar oo keliya un gabadha walaasheed keliya aad fiiray waa goorma markuu seefta koraa idaa lam yakun hadduusan ahaanin masxalun fogaansho can shafrati sayfi seefta afkeeda laga fogaaday meel looga fogaayo haddii la waayo oo seefta la huri waayo seeftuu qaadaa walaa seeftuu qaadaa markaasuu yihi lacamruka baaqi ahaanshahagay qasamin dhaartaydu ahaatay maa adri aniga ma ogi walxaal ayaanan ogeyn inii aniga la awjalu aan baqayo calaa ayinaa keenne tacduu ay ku boodayda ama ku dhiirane almaniyatu geerida awal marka ugu horayda se taqduu ay ku kallahe algeerida almaniyatu geerida marka awalu maxalshahidku awaludaas awaludaas wa qaala aakaru marka awalu inay lamid taha qabli bacdi kutusa oo ayadan sidoo kale ku timaado idaa xirifa lmudaaf iley wanawiya mhm. way awalu muxuu ka sheegi jiray sajaacigu awalu bal fiiri awalu xayثu buniya calى dami liqadci can lidaafati maca niyati mudaaf ilayhi duuna ey awala kuli shayin ow awala alwaqti waqtiga ugu horeeyo ow awala saacati halahaas miyay ahay waayo kasa wa qaala aakharu shaacir kalena wuxuu yidhi wa aakharu shaacir kaloo gediyeyna wuxuu yidhi idaa lam uuman calayka idaa lam idaa ana lam uuman calayka walam yakun liqaa'uka ilaa man min waraau waraau haddana wuxuu kutusaa waraadan ila waraa waxay kamid tahay asmaauljihaadkii kamid tahay idaa lam uuman haddaan lai aaminin ana aniga fiiri lam idaa lam uuman ay aheed markaasaa uumantii la xadfay markaasaa naa'ibu faacilkeedii banaanka lasoo dhigo ana anadaan waa naaifaacilka uumanta maxduufka naaifaacilkeedii waay ah. idaa lam uuman haddaan lay aaminin lam uuman fiiri uuman uuman hmm. wamadanid wamadanibdilsaa miyo lhamsayni min kilmatin yaskun kaasir watumin baabul ibdaal warifyadu ku keenaa waxa weeyaan haddii laba hamso ay iska daba dhacaan ah, laba hamso hadday iska daba dhacaan midda dambe waxaa loo bedelaa xarfu mad oo midkaad hore shaqalkiisa waafaqsan haddii fatxa saaranta alif ubeda haddii dama saaranta wa ubeda hadday kasra saaranta yo ubeda wamadarib aaniya min kilmatin yaskun kaafir watu min ilay maxamed muxidiin halkaanu ku sheega halkaanu ku sheegaa fiiri maxamed muxidiin alluqa meeshuu ka yiri ma ujeeda alluqa ma haydaa uman uu ku yidhi asluhu uman ay aheed u ay aheed asalka uman markay aheed bihamsatin madmuumatin hamse la goda u horayda hiya hamsatu lilmudaaric wa xarfuanaytihi hamsada koobaad ko dumina waa la goday lilbinaa lilmajhuuli ilaa ficilka majhuul u dhisani wa hamsatun hamso bacdaa ka dambayda hamsadoo saakinatun reeban hiya hamsadaasu faa-ulkelima waa xarafki ugu horeeyay ficilka marka amina uu ahaa ficilka asalkiisu ah, hamse u horeyday marka dhuman ay noqotay dhuman faquribad waa la gadiyey alhamsatu hamsadii hamsadii athaaniyatu labayday waawan aloo gadiy waa la fududeeyey uman aliska yii uman ah, waa la fududeeyey maxaa yeelay qaacidadii hadda ku siina eh, qaacidadii ku siina isagu sida ina maalik halbeed kuuma koobi karee hadal dheer ku siina oo qaacida ku yidhi liana kula hamsatayn laba hamso kasta waxa qaacido ah labadaas qaacido ijtamacataa kulmee fii wali kelimatin ah, liana kula hamsatayni laba hamsoo kasta labadaas hamso ijtamacataa kulmee fii awali kelimatin kelimo awalkeeda ku kulmee wa haaniyatuhumaa labadooda midda labaydaana saakinatun ay reeban tahay qaacido waxaa ah tuqlab waa la gediyaa athaaniyatu midda labayda xarfa madin xarfmadaa loo gediyaa waa alif iyo wow iyo ya xarfumadaa loo gediyaa xarfumadko min jinsi xarakati ulaa xarakada horayda ku jinsiya xarakada horayda xarfumadku jinsiya loo bedelaa fa idaa kaanat ilula hamsada horayda hadday tahay maftuuxatan mid la kordhigay qulibat ithaaniya qullibad waa la gediyaa athaaniyatu hamsada labayda alifana loo gediyaa naxwu aamana wacaafara wacaadama wain kaanat ilula hamsada horayda hadday tahay maksuurata mid la hoos dhigay qullibad waa la gediyaa ahaniyatu hamsada labayda yaa-ana loo gadiyaa naxwu iimaanin wa iifaarin wa ilaafin wain kaanat iluulaa hamsada horayda hadday tahay madmuumata mid la goday qullibad waa la gediyaa ahaniyatu hamsada labayda waawana loo gadiyaa naxwu uuhira wa uumina sooma jeedi qaacida rasmiga ah wey oodan uma mar dambe marka uuman asalkeed wuxuu ahaa uman meel alla meeshaad ku garatay inaad saas ufahantaa la rabaa ah, qaacitahan haddaad qaadatay hadda meeshaad ku aragtaa lagu rabaa idaa lam uman haddaan la aaminin haddaan lay aaminin idaa lam uman haddaan lay aaminin lam uuman calayka haddaan bal iikaa aaminay oo layga kaa waardiyeyna istaafku leeya xagga uga duru ah, walam yakun uusan ahaanin liqaa'uka la kulankaagu ilaa min waraau waraau gadaal gadaal uma ahani haddaan rabo inaan kula kulmo waa inaan waasida soo mara waxaan rabaa wasiirka Eh, arrinkii shalaa tira farfarsan jirta maana hadda waa ka koray waa rabaa balan ma iga soo qaban kartaa haa xuuku soo yiri wuxuu soo yiri saddex maalmood kadib ha yimaado mar alla markaan kula kulmi tago waa un dad kale inaan soo maro min wara wara falaa khayra fii suxbatika iga wad isku jaalba ma nihin na kala wareeji falaa khayra fii suxbatika uyi idaa lam uman calayka hadda lai ka aaminin walam yakun uusan ahaanin إلا من kulankaagu ilaa min waraau waraau gadaal gadaal u mooye qof kale in loo soo marayo waa sidee falaa khayra fii soxbatika dhe jawaabki idaada maxduuf maxaljaidku waa maxay min waraau waraa soo dama laguma binayn almabniyu calaa sukuuni kii sukuunka kii sukuunka lagu bineeyey adubsidi meeshan waxba saas weyn ma carabka la isla marinayna in almabniyu kii la bineeyey calaa sukuuni lugooda haagaa duxalluhu walamaa faraqtu markaan faaruq noqday min dikri lmabniyi kii la bineeyey la sheegidiisaan ka faaruq noqday calaa dami dama lagu bineeyey dakartu waxaan sheegay almabniya kii la bineeyey calaa sukuuni sukuunka lagu bineeyey wamahaltu waan mihaaliyey lahu mabnigaas biman man ayaan ku miaaliye wa kam kam ayaan ku miaaliye taquulu waxaad leedahay jaaanii waxaa isoo gaaro i yimid man ayi ladii kii qaama istaagay wa ra'aytu waxaan arkay man ayi ladii kii qaama istaagay wa martu waxaan soo maray biman ayi ladii kii qaama istaagay fatajidu waxaad ogaanay man mulaasimatan xaala xitay tii laazimayda aad ogaanay lisukuuni sukuun laazimayda fi laxwaali xaalayaalkii la sukuuniyo axwaashii ahalaaata oo ah walamaa faraqtu markaan faaruq noqday oon ka soo jeestoon dhammeeyey min dikri lmadniyi kii la bineeyey la sheegidiisa calaa dami dama lagu bineeyey dakartu lmadniya kii la bineeyaan sheegay calaa sukuuni sukuunka lagu bineeyey wamahaltu waan mihaaliyey lahu mabniga dama lagu bineeyey mabniga sukuun lagu bineeyey wamahaltu waan miaaliyey lahu naqliga sukuunka lagu bineeyey biman aan ku miaaliy iyo wa kan labadaasaan ku miaaliyey taquulu waxaad leedahay jaaanii waxaa ii yimid man ay ladii kii qaama istaagay hadda man waa faacil waana sukuunay ku binaysanta aaqilkeedii wa ra-aytu waxaan arkay man kii qaama istaagay man hadda waa mafcuul bi sidiian sukuun ku binaysanta wa marartu waxaan soo maray biman kiian soo maray qaama istaagay hadda man waa jaranta sukuunaana saaran aaqilkeeda xaal aaqilkeeda isbadelme caamil kastoo kale aakhirka isbedelima fatajidu man man ayaad ogaane fatajidu waad ogaane man lafdiga man la yidhaah mulaasimatan midii laasimayda inay tahay lisukuuni sukuun laasimayda fi laxwaali xaalayaalkiina la sukuuniyo axwaashii ahalaathatu saddexda aheed tajidu bimacnaa calimaha haddaad ka dhigto laba mafcuulay qaadane man waa mafcuulu awal mulaazimatana waa mafcuulu thaani haddaad bimacnaa asaaba ka dhigtana mulaasimatan waa xalayne fatajidu waad hele man lafdiga man la yidhaah mulaasimatan xaal ay tahay tii laasimayda lisukuuni sukuun fi laxwaali xalayaalkii la sukuuniyo axwaashii ahalaaati oo saddexda ahaayeen saddexda xaala waa maxay xaalatu rafci xaalatu nasbi xaalatu ljar waa saddexdaas wey wakadaa sidaasoo kale wataqul waxaa leedahay soo qaado wataqul waxaa leedahay qawlan qowl qowlkoo kadaa mila daa kaasoo kale lamid oo saddexda xaalo isku miday noqonee kamna wataqulu waxaa leedahay qawlan qowl qowlkoo kadaa mila daa kaas lamida kam maaluka maalkaa waa imisa kamta waa khabar mukadame maalum mubtada muaqara khabarna waa godnaa jiray soo maaha sukuuna saaran kam haddaa rabtan waxaa leedahay kamtaa mubtada calaa taqul waaa le kam in soo haday maaluka hadda kam maanta waa rafcisanta ama khabar ka dhig ama mubtada ka dhig labada taad ku martaba waxa weeyaan waa rafcisanta suguunaana saaran wa kam imise caddan min caddin aad malagta milkiday kam waa mafcuulu bihi muqadama malagtu waa ficliga faacil wa kam imisa caddan min caddin wa kam haddaad tidhahdo wa kam malagtu malagtu iyo malagta wuxuu ilah iska dhihaaya isaga laga ictimaadi karee malagtu haddaad tiraahdo kamta khabriya rabta ka dhig hmm. laakin istifaamiyada lagu wada fiican oo la yidhahdaa kam malagta ah, ta'da iska fadxiyo saasaa fiican waa kam imisa caddan min caddin aada malagta milkilayde saas kuwa waa kam imisa caddan min caddin oo addoon aada malagta milkiday kam mafcuulu bihi muqadama malagta waa ficl iyo faacil caddan waa tamyiis kam hadda waa mafcuulu bihi caaqilkeeda la sukuuna ayna waa mabni caaqilku isbedeli macaamilku haduu isbedelo wa bikan imisa dirhamin min dirham aada ishtaraytas wax kusoo gaday wa bikan imisa dirhaman min dirhamin aada ishtarayta wax kusoo gaday hadda maxamsheedku waxay tahay kan waa jiranta mi bacdaasa lagu jiray caqgeeda sidiia sukuunu saaranya ma isbedelayo maxaal waa mabni mabniga caqliga sidaas wuxuu ku yidhi fa kam kam fil mihaali mihaalka dhexdiisa xaalo ay ahaatay mihaalkii alaweli ee horreeyey mihaalkaas waa kee kam maalo ka fii mawdici rafcin god makaankiisay ahaatay bilibtidaa'iya lagu rafcina cinda siba weyhi wa cala alkhabariyati yaa lagu rafcina cinda alakfash oo ardagisiiya ah. marka kam weligaa meeshaad ku aragto kam oo isimka rafcu ka dambeeyo qaacidadaasaad ku soceen calaa siba weyhi ayadaa mubtada maxaa yeele alaslu cadamu taakhiir asal waxa ah cadamu taakhiir wa taqdiim inaan la kala hormarin oo mubtaduu horeeyo khabarkuna dambeeyo asal ayada haddaad waa khabar tiraadana waxay noqon in meesha takiid iyo taqdiim lagu sameeyey taasuna asal maaha ah, asalkii uga lexleexane saasuu kulesiin wey eh, wa kam kam fa kam kam de fa kam kam fil mithaal mithaalkii xaalay ahaatay mithaalkana wada horreeyey fii mawdici rafcin god makaankiisay ku sugan tahay bilibtidaa iyaa lagu rafcina mubtadanimo ibtidaa aa lagu rafcina cinda si weeyaa lagula rafcina wa cala alkhabariyati lagu rafcina cinda alakfashi wa fi aaniyati wa kam kam dhehe wa kam kam fi aani miaalka labaad dhexdiisa xaal miaalka labaad waa kee wa kam cabdan malagta wa kam kam fi lmihaali mihaalkii xaalay ahaatay mihaalka ataani oo labeeyey fii mawdici nasbin kordhig makaankiisay ahaatay cala almafcuuliyati mafcuulnimaa lagu nasbinaa bilficli ficilkia lagu nasbina alladii ficilka bacdaha ka dambeeya wa kam cabdan malagta malagta daasaa lagu nasbina fi lmithaali mithaalkii xaalay ahaatay mithaalkii athaalit oo saddexeeyey fii mawdici khafdin hoosdhig makaankiisay ahaatay bilba-ya lagu khafdina bacda wahiya kantiina saakinatun midii reeban weeye fi laxwaali xaalayaalkii reeban tahay axwaashii athalaatati oo saddexda ahaa xaalatu rafci xaalatu nasbi xaalatu lkhafdi kana tara sidaa arkeeda mada indhahala wa ujeedaa kamta labadii macno mid dartaa ku labadii macno ay rabto ha ku timaado khabariyo iyo istifaamiyo mantuna meeqay ku imaan afar macno shardiya mawsuula istifaamiya nakira mawsuufa ehe iyo nakira tam miyaa ku jirtay qiil lama rabo qawigee la qawigee la rabaa walamaa dakartu markaan sheegay qawigu marka afar noo aha qawaacidka muhiim kitaabkaas oo naxwe kutubta ugu muhimsan u ka wax badan hadaba ku laabata soo xifida walamaa dakartu markaan sheegay almabniya kii la bineeyey calaa sukuuni sukuunka lagu bineeyey mutaaqiran xaal uu yahay kii gadaal maray khashiitu waa baqay min wahmin man qof ismoodsiiskiisaan ka baqay maaha qalad qof ismoodsiiskiisaan ka baqay horta wahmi iyo wahm hay kala ahayn haye asalkooda iyo macnahoodaba balkala shar wahama oo facalo ah wahime oo facilo ah waa qaldamay qalida weeye hahe masderkeedina wuxuu ku imaanaa wahaman ahe haye wahama oo facalo ah waa ismoodsiiyey meel waxbuu rabay wax kala qalbigu ka aad wahmiyo ku imana taas way maanta midbaan rabnaa wuxuu yidhi walamaa dakartu markaan sheegay almabniya kii la bineeyey calaa sukuuni sukuunka lagu bineeyey mutaaqinan xaal u yahay kii dambeeya khashiitu waxaan ka baqay min wahmi man qof ismoodsiiskiisa yatawahamu ismoodsiine annahu albinaau cala sukuun in sukuun wax lagu bineeyaa khilaafu lasli asalka inay khilaafsan oon saas u daba mariyey asalka inay khilaafsantaaysa ku wax lagu bineeya oo sidaas darteeda aan u dabamariyey inuu ismoodsiiyo fadafactu waan difaacay haada alwahma ismoodsiiskaas biqowli qowlkaygan ku difaacay wa huwa ayilbinaau calaa sukuun yad u celin aslulbinaa binaa asaga asal ahaan celin xaashiyada fiile muxuu aslulbinaa u noqday likifati waa fudaydkiisa iyo weli kowni sukuunku inuu yahay cadama waa cadamulxaraki magta sukuunku y wax kale maaha wlcadamu cadamkoona huwa asl asaga asal u ah filxaadii wax kastoo soo degiyey ilaahay baaqi ahaansha asal asaga cadam ma laakiin waxay leh asal waxa u cadam waynamaa wax kale maaha qudima waa la hormariyey almabniyu kii la bineeyey calaa xarakatin xaraka lagu bineeyey waa lisharafiha xarakada sharafteeda maxay u sharaf badnaatay waa likowniha inay tahay wujuudiya waa wax jiritaana khasuguunkuna waa cadam waqudima waa la hormariyey almabniyu kii la bineeyey cala kasri lagu bineeyey liannahu abcadu lxarakaat can ilcraab wa aqrabuha ilaa asli lbinaa liannahu kasruhu abcadu lxarakaat xarakaat isaga ugu fogaansha badan can ilicraab icraabka wa aqrabuhaa isaga ugu dhowaansha badan ilaa asli binaa oo sukuun ah liannahu kasruhu laa yuuminu kumoodsiima icraaba maxaa yele weligiis icraab ma noqdo kasra keligiis wey icraab maba noqdo laa yuuhinu ma moodsiinayo icraaba icraab maxaa yeele icraab maba noqdo isago ha kasra weligiis icraab ma noqdo wax kale la socdaan ha kasra keligiisa oon al la jirin oon idaafa la jirin oon tanwiinu la jirin ma noqon karo ma noqon karo so ma jeedin liannahu kasru laa yuuhinu moodsiinma icraaban icraab cid laa icraab icraab ma ahani ilaa maca tanwiin inuu tanwiin la jira maahani ow maa shay caaqabahu ka ka wa alidaafa haye kasra yaa lagu xejiyey uma almabniyu mabnigiyaan ku xejiyey kii la bineeyey cala alfatxi lagu bineeyey liannahu kan fatxa lagu bineeyey akharu saga ka badan min almabniyi ka lagu bineeyey cala dami mideeda kale liannahu fatxada akafa saga ka fudud minhu damada asaga ka fudud wa akafu alxarakaat wallahu subxaanaه wa tacala aclam salى اllah wslam wbaarak calى nabiyina mxamed